إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة السبت الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1443 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كي لو بقول لي أفر إي أفرتنات يا مجالس المركز شرح كون كتاب سنة النسائي habeen kan waa habeen sabti kuna beegan laba iyo labaatanka rabiicul aakhir kun afar boqol iyo saddex iyo fadliga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam kitaabu lqasaama ayaan ku soo jirnay waxaa noo soo hormaray baabu rajuli yadfacu can nafsihi ninka ama qofka naftiisa difaaci oo cidda saa'ilka ah saa'ilka loo yaqaano oo qofka tacadiga geysana oo naftiisa ama dhibku geysani ama maalkiisa dhibku geysani iska difaaca ayaan soo marnay welitii ayaan ku jirnaa imaamka marka wuxuu rabaa caleyh raxmat ullah inuu riwaayaat xadiidkii aan soo marnay riwaayaat kala duwan oo cataa ibn abi rabaax ay rag ka wariyeen qaarkood mursal ah qaarkood mursal ah qaarkoodna waxaa weeyaan ruwaadi cataa iyo eh, saxaabiga dhexdooda dheinta eh, dhexayso ay qaar qof geliyeen qaarna ay ka hormariyeen alfaadda laftirkeeda xadiidka lagu wariyey oo kala yardaduwan intaas inuu caddeeyo uu muxuu ahaa noo sheega ayuu imaamka baab kale u baabaysta oo ah baabu dikri dikri اlikhtilaaf calى caطaa fi hada اlxadiid baabu dikri اlاkhtilaafi khilaaf sheegad la sheegay ayuu baabkan u baab yahay calىa caطaa'in caطaa ibn abi rabax lisku khilaafay fii hada alxadiidi xadiidkan oo ninkii ninka qaniinay kadibna gacantiisa uu ka soo jiitay ilkihiina ay la soo dhaceen dhiigdoon ah saga nabig isagoo dhiigdoon ah nabigu yimi sala allahu calayh wali wasalam io qisaas iyo qawad dooni nabigeenana calayhi salatu salaam si cajiib ahoo qurux badan oo inuusan xaq lahaynoo isaga laftirkiisa u ahaa nin sidii u dhaqmay xoolihii ama waxyaabahan loo yaqaano dugaaga inuu yahay ayuu nabigeenna u sheegay dhiiggiisana waxba inuusan ka jirin ayuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam ilkihiisana hadur ay yihiin isagun ha gashta ilkihii xadiidka afar kunta laba boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixun bima bacd xadiidka dambe ayuu saxiix ku noqonayaa qaala alimaam nasai cala akhbarna cimraan ibn bakaar alkilaaci waa iqa qaala anba'ana axmed ibnu khaalid ilkindi waa saduuq qaala xadaana muxamed ibn isxaaq ibnu yasaar weeyaan يسار ويان وصدوق يدلس عن عطاء بن أبي رباح واثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال كثير الإرسال waxaa weyaan saxaabigu ka boodaya oo toosuu nabiga ugu warina weyaan can صفوان بن cabd اللaه ninka safwan ibn cabdilaahi loo yaqaano calayhi raxmat ullah atamiimi weyaan safwan ibn cabdillahi atamiimi waa iqe can camayhi labadiisii adeer oo salama salama iyo wayaclaa ibn umayata labada nin ayuu ka wariyey qaalo inay yidhaahdeen waa laba saxaabi radi allahu ta canhuma kharajnaa waxaan baxnay maca rasuuli lah nabiga alla jirkiisa ayaan baxnay sal slm fii khaswati tabuuka tabuuka dullaankeedii wa macanaa waxaad nala jiray saaxibun saaxib oo lanaa annaga aan leenahay nin saaxiibkan ayaa nala jiray faqaatala wuxuu la dagaalamay rajulan nin oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah ayuu la dagaalamay waa laba muslimoo isku fakatay feer iyo waxay tahayba iyo dharbaaxda iyo haraati iyo waxay noqotaba facadda arajulu ninkii ayaa qaniinay diraacahu dhudhunkiisa ayuu qaniinti ku dhagay dhab fajadabaha fajadabaha markaasuu ka soo dhiftay ama ka soo jiitay min fiihi afkiisii uu ku qaniinay ilkihii ayuu jaf ka soo siistay fa faalaxa markaasuu tuuray aniyatahu afartiisa hore hilkihii afartaa hore ayaa banaanka kusoo dhacay faata rajulu ninkii ilkiisa ay banaan kusoo dhaceen ayaa u yimid annabiya nabigeena sal alla ly slam yaltamis isagoo muxuu dalbi alcaqla diya ama qisaas waxaa tidhahdaba laakiin caqliga asal ahaan waxaa loo isticmaalaa waa diya kayfa adii man laa akala faqaala wuxuu yidhi yanaliqu ay ayanaliqu miyuu tallaabo qaadaya u dhaqaaqaya axadukum midkiin ilaa akhiihi walaalkii oo fayacuduhu fayacuduhu markaasuu qaniini ka cadiidi اlfaxli ritiga siduu wax u qaniinoo kale uma kadibna yaأtii wuu imaani yaطlubu isagoo dalbi alcaqla diyadi laa caqla laka diye malihid faabطalaha wuu buriyey rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam habeen hore ama habeenkii arbacadii ahayd yacla ibnu umaya iyo yacla ibnu munyata ayaan xoogo isku jijiidna waad ogeydeen oo munya ma umaya asal ahaanna waa yacla ibnu umaya waa macruuf saxaabiga mashhuurka oo la yaqaano weeyaan munyadan xaggey ka soo bootay intay ka imaaday munyada markii aan baaray waxaa weeyaan waa hooyadii yaclaa hooyadii ayaa waxaa la yidhaahdaa munye ayaa la yidhahdaa marka saa ula socda wax ishkaal oo ku sugan haba yaraata marka ma lahan wixii marka meesha ku qornaa khaa ma ahayne hooyadiisaa loo tiiriyey mashhuurna kuma in hooyadoo loo tiiriyey asal ahaan yaclaa ibnu umaya saxaabada nabigeena ragga ugu mashhuursan oo aadka loo yaqaano axaadiis badanna wariyey oo axaadiis ay ku soo arooreen qaarkeed oo asaga xataa ka sheekaynaysa ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala canhu arda marka munyada waa hooyadii saa loola socdo waaya xadiidkaas marka waa sidaa weeyaanoo ninkii saas ayaa marka dhiiggiisa hadur looga dhigay xadiidka naam lahaa miya qol mise lahu laa caqla lahu lahadaas ilkihii waa un ilasnaan yani lahu yay u qorantahy caqla lahu lahada asnaanti waa ma garasha cali la caqla diye ma lahan laha ay lilasnaan ma garat saas weyaan marka lahu ayay ku habbooneed wallahu aclam laakiin xadiidka nabigeena hadal meel loo celina ma lahan xadii afartan todoba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa bn cabdijabaar ibn cala ibn cabdijabaar الcطاr wy laa bأس bه عن سفyاn بن عyeyنة عن cمر بن dيناr عن cطاء بن أbي رواح عن صفوان بن يعلى waxaa weyaan صفوان بن يعلى waxaa weya waa ثiq عan أbihi abihiis oo يعلى بن أمyة ahaa أنa raجuلa ninba radي الlahu taع arضاه أنa raجuلa nin ba cada qanin yada raجuل nin gacanti faاntuزicat waa laga soo siibey oo laga soo iftay aniyatuhu fantuzicat waxaa laga soo siibay oo laga soo daadiyey aniyatuhu afartiisa hore ayaa banaanka la keenay fooloshiisa hore faata nabiya nabiga ayuu yimid sal slm faahdarahaa markaasuu nabigan hadur ka dhigay sala allahu calayhi waali wasalam meeshaa marka nasciga hore waxay ahayd gacanti nascigan dambena waxaa weeyaan ilkihii soo dhacay sidaa weeyaan xadiika afar kun todoba boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadii saxix isnaada qaala imam bdjabaar marata ukhra can sufyaan ibna cuyayna can dinar can aطa can safaan ibna yacla can yacla ibna umaya munyatan wati aan somayn wabni jurayj intaas markuu istaago oo qisada u geli raba ayuu imaam gadaalu noqday oo taxwiil aan calaamada taxwiilka len ayuu galay wa ibnu jurayj ibnu jurayjna wuxuu ka wariyey horaan camr ibn dinaar soo kama warin ninka la yidhi caطa mar labaad waxaa ka wariyey ibnu jurayjna wuxuu ka wariyey بنفس السند عن عطاء ابن أبي رباح أي كوي رحم الله الجميع واي آه هي wbnu jurayjin can caطaa ibn abi raxi ka wari can safaan ibni yacla can yacla ibni umaya radia allahu taala arda annahu yacla istaajara wuxuu u kiraystay ajiran nin shaqaale ayuu kiraystay faqaatala wuxuu la daga rajul nin buu la dagaalamay facada yadahu gacantiisa ayuu qaninay faintuzica aniyatuhu markaas horaadkiisii amaba foolashiisii ayaa la soo daadiyey ntuzicat waxaa loo binay limajhuul fakhasamahu ilى اnebi nabiga ala sl slam ayuu marka ula doodtagay ula dacwooday ama dacwo la aaday faqala wuxu rasulka a sl slm ayadachaa miyuu ugu tegayaa gacantiisii yaqdamuhaa isagoo ruugi kamaa ka qadmi alfaxli ritiga siduu wax u ruga oo kale inuu u ruga miyuu gacantiis u dayni uma daynayo weyaan uma daynayo hadalkan hadal muxuu ahaa faahfaahsan waa kii aan soo marnay habeenka arbacda ahayd xadii afar todoba boqol iyo sideed iyo lixdanaad wa xadii sahih isnaad ah. qaala alimam nasacalati akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali ibnu rahawe weeyaan waa iqatun dabtun faqih qaala anba'ana sufyaan ibnu cuyayna can ujrayj cabdimalik ibn cazim ibn jurayj weeyaane can ataa bn abi rawax can safwan ibn yacla can abihi abiis yacla ibn umaniya ibnu munyata iyo umaya dhib ma laha hay tii umaan sii sugaynaa can abihi abihiis oo yacl radia allahu ta arda qaala wuxuu yidhi hazawtu waan duulay maca rasuulila nabiga jirkiisa ayaan duulay sal slm fii ghaswati tabuuka tabuuka duulaankeedii fastaajartu waxaan ijaartay ajiiran nin shaqaal ayaan ijaartay faqaatala wuxuu la dagaalamay faqaatala wuu dagaalamay faqaatala wuxuu la dagaalamay ajiirii ninkii aan ijaartay oon kiraystay rajul nin la dagaalamay facada aakharu kii kale ayaa marka qaniinay gacantiisi tamaamanti ana soo martay fasaqaطat markaasay daadatay aniyatuhu foolashiisii ama fartiisi hore ayaa daadatay soo dhacday faata الnabiya nabiga ayuu yimi sal sl fadakara wuxuu shegay dalika arrinkaas lahu u sheegay fahdarahu hadur iyo wax kama jiraan ayuu ka soo qaada annabiy nabigeena sala اllah alay slam dhiiggiisii iyo ilkihiisii ka kacali waxba kama jiraan xadidka afar kun todoba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa saxiix isnaad qala imam man yacqub ibn rahim addawraqi wa iqatun xaafid qala xadaana ibn culiy wa ismaaciili wa iqatun tabt qaala anba'ana ibn jurayj cadmalik weeyaane qaala anba'anii aw akhbaranii caطaa ibn abi rawax can safaan ibnu yacla can yacla ibni umaya radia allahu taala anhu raxima llah jamic rawaat qaala wuxuu yihi yacla hazawtu maca rasuulilah nabiga all jirkiisa ayaa hazawtu waan duulaydha maca rasuuli rasuulka all jirkiisa sal slm jeysh alcusrati ciidankii loo yaqaanay jeesh اcusra jeesh اlcusra kee weyaan waa aswa tabuk magacyada loo yaqaan ay ka mid tahay waa culayskii jiray iyo xaalad saa ahayd iyo arintii wa kaana wuxuu ahaaday awhaqa camalin camal kaanaan ugu kalsooni badan ugu badanahay wa kaana wuxuu ahaaday duulaankaas oo jeeshulcusra aan u baxay awhaqa camalin camalkan looga sugid badan yahay ama looga kalsooni badan yahi lii aniga fii nafsi naftayda yani dhibka aan marnay iyo inta aan soconnay iyo kulaylka aan la kulannay yacni camal aan alla dartii u qabto camalka aan ugu kalsoonida badan ayuu ahaa wa kaana lii waxaa ii sugnaaday mid shaqaala ay sugnaaday oon waday ila jiray faqaatal wuxuu la dagaalamay ninka shaqaalaha insaan nin la dagaalamay inta badan mo dadka shaqaalaha isku dhicitaankooda badan maxaa yeelay dadkan kale oo caadiga ah, meel bay iska fadhiisanayaane ayaga howlo adagaa la gelini kuwo kaloo shaqaala loo soo diri ceelkiia lagu dagaalami oo daaqiia lagu dagaalami oo deegaankiia lagu dagaalami oo meelo badan baa muxuu ah taabanaya marka oo xoolihii loo diray ayaa laga yaaba inay isku xadgudbaan marka wax badana marka iyaga ah, masaalix badan baa iskugu jirta faqaatala wuxuu la dagaalamay insaan nin buu la dagaalamay ninkii shaqaalahay ahaa facadda axaduhumaa midkood wuxuu qaynay isbaca isbaca saaxibii saaxiibkiis fartiis ayuu qaniinay fantazaca isbacahu fartiis ayuu ka soo siibtay faandara wuxuu soo riday aniyatahu afartiisa hore fakiia fasaqadat way dhacday faاnطalaqa ila nebi nabig utg sal slm faahdara aniyatahu fooloshiisii ama afartiisii ilkooda hore hadur ayuu ka dhig waqaal wuxuu yidhi afayadacu miyuu ugu tegaya yadahu gacantiisa fii fiika afkaada taqdamuhaa kadibna aad ruugta sida ritig wax u rugo kale sida soo hormartay miyuu kaga tegayaa riwaayadan maxay sheegaysaa usbuc laakiin sida maxfuudka ah waa gacanti weeyaan waa dhudhunkii saas ayaa riwaayaadka ikhtilaafka marka uu sheegaya alimaam annasaai caleyh raxmatullah oo cataa riwaayada laga wariyay alfaadii kala duwanaanteeda iyo ikhtilaafka uu sheegay tan ayaa ka mid ah inuu usbacay midaan riwaayadan sheegtay laakiin sida mashhuurka ah oo macruufka ah waa diraaci iyo gacantii dhudhunkii weeyaan xadii afar todoba boqol iyo todobaatanaad waa xadii saxix isnaad isna qaala imam abna sayd masr almarwasi waatiqa qaala fii xadiidi cabdillahi mubarak waa imaamkii can shucbata waa imaam kale can qataada ibnu dacaamad sausi albasri can طa بn abi rawax can ibni yaclى wa safwani can abihi abisi yaclى ibn umaya bimili اladii kii oo kale oo cadda wax qaninay xadiidkii hore oo ninkii wax qaniinay ka sheekaynaya oo kale weeyaan fanadarad kadibna ay soo dhacday aniyatuhu ama fanadarad waxaa soo dhacday aniyatuhu afartiisa hore ayaa soo dhacday ilkihii ana nabiya nabig sal slm fii mili bimili اladii kii oo kale oo cadda qaniinay oo fanadarad ay soo dhacday aniyatuhu horaadkiisii ama afartiisa hore ay soo dhacday أن النبي nabgena صل ل قال وu لا dyة لka diy mlhid saasuu nabigena ku yihi عaلaيه الصلاaةu وaسلام xتى فر تd بqل iyo ko iyo todobaaتanaad wax صيح ma qبلh isna qال الimaم أخبرna بن رaهيم الحنdلي قال أنبأna معاaذ بن هiشام wa صدوq لh أwهام هiشام اdاwا ayaa dhalay qال xdثnي أbي abيs هiشام اdاwاي وثiqة تبt رمya عن qتاaدة بن عامس الdوس البصري عن bdيل مaxaa idin qoran شheekh نuur budayl idinma qorno maxaa kuu qoran biabt budayl sooma sa nacam budayl waa sa can budayl ibn maysara budayl ibn maysara albasri budayl ibn maysara albasri waa iqa waaye can aطa bn abi rawax can safwan ibnu yacla ibn umaya ibnu can safwan ibnu yacla ibnu munyata mujada waa ayeydi safwan ayeydi ayaa munya la yihahda la socda Eh, yaclaan hooyadii weeyaan ana ajiran nin shaqaalo ah oo liyaclaa ibnu munyata yacla ibnu munya uu leeyahay ee cabda aakharu cabda qaniinay aakharay u qoranta ana ajiiran liyaclaa ibnu munyata cabda aakharu ada waxaqayn aakharu mid kale diraacahu dhudhunkiisi oo kii shaqaalaha ayaa laqaniin fantazaca markaasuu ka soo siibay min fiihi afkiisi farafaca dalika ila nabiga ayuu kor yeelay sal sl ila soo daatay waqad saqadat iyada oo dhacday aniyatuhu afartiisa hore ama foolashiisi faabطalha rasuula nabig lagu buri sal slm qal wuxuu yidhi ayaadacami ugu tagaa fii fiik afkaada taqdamuha oad ruugaysid ka qadmi اlfacli ritigi siduu u ruuga miyuu uga tegi xadiidka marka mursal ma arkaysaan oo safwaan ibnu yacla ayaa toos qisada u warin karna inuu meesha joogi isna lidalika imamku wuxuu le saxiixun bima qabla xadiidka u saxiix ku noqonaya mursalka waa anwaacda daciifku ka mid yahay khilaafku uu sheegaya ay ka mid tahay alimaam anasaa'i waxa yacni sinaaca alxadiidiya ayaa u badan khilaafku uu ka warramay wax weyn kuma jiraan waayo xadidka afar kun todoba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa saxiixun aydan qaala alimaam anasaa'i caleyh raxmat ullah akhbarni abubakr ibn isxaaq waa abubakr kaas magaciis waxa la yihah moxamed ibn isxaaq albaqdaadi waa hiqatun tabt qaala xadana abujawaab abujawaab oo axwas ibnu jawaab adabbi waa saduuq rubama wahim qaala xadaana camaar camaar ibnu ibnu ruseyq adabi laa basa bihi camaar ibnu ruseyq albasri adabbi weyaan laa basa bihi can muxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi leyla cabdiaman ibn abi leyla ayaa dhalay waa saduuqun sayi اlxifdi jidda can alxakam ibnu cutaybata alkindi gormaa noogu dambayse mowlaahu iqatun habtun faqiihun rubama dallas waa naga haray berigii dahaarada iyo kitaabu salaad iyo aan kusoo jirnay ayuu aad noola jiri jiray xasuustaan raxima allah jamiic can maxamed ibni muslim ibnu shaab zuhri weyaan waa ninkaa taqaaneen oo imaamkii can safwaan ibnu yacla ana abaahu abihiis hazaa wuu duulay maca rasuul nabiga ayuu la duulay sal slm fii hazwa tabuuka duulaanka tabuuk fastaajara wuxuu ijaartay ijaaran nin ajiiran in shaqaalo ah faqaatala wuxuu la dagaalamay ninka ajiirka rajulin buu la dagaalamay facadda rajul ninka ayaa qaniya diraacahu dhudhankiisii falamaa goorta awjacahu u xanuujiyey nataraha soo nataraha maaha nataraha wa ka soo dhiftay weeyaan faandara wuxuu daadiyey soo mxuuah soo dhacdhacay aniyatahu afartiisi hore ama foolashiisii farufica waxaa loo koraya dalik arrinkaa dhacay qadiyadaas ilaa rasuulilah rasuulka ayaa loo koraya sal slam faqala wuxuu yidhi yacmidu miyuu qasda axadukum midkiin oo fa yacadu markaasuu qanina akhaahu walaalkiis kamaa yacadu siduu qanin alfaxlu ritigi fa abطala markaasuu baail ka soo qaaday wax kama jiraan ayuu ka soo qaaday aniyatahu foolashiisii iyo afartiisi hore wax dhiig inay lehan ayuu nabigeenu xukumay calayhi الsalaatu wasalaam intaas marka baabkii hore oo ahaa baabu الrajuli yadfacu can nafsihi ayaa marka uu ku keenay imamka alي raxmat ullah qofka marka muslimka ah haddii lasoo weeraro oo isagoo weerar lagu yahay uu iska difaaca qofka soo weeraray weliba bilatii hiya akhaf qofka xaq wuxuu leey hadii lasoo weeraro isdifaaca cid kastoo soo weerarto inuu iska difaac aq buu leeyay haddii naftiisa loo socdo ma dhiibaayo naftiisa waa inuu difaaca maalkiisa haddii loo socdo wuu difaacan kara wuuna iska dhaafi karaa say u taalla ehelkiisa inuu diaaco waajib ay ku tahay marka difaacaas nin ulwat oo weerar kugu soo xabad madaxa ku dhufa ma soconi maya adna waa inaad garuun u qaad ul yarad uwad garuun u qaad iyo wax la mid ah. ee xabadha ku dhufan mid seef wata xabadha ka horge adna baangad wax u raadsan maxaa yeelay wixii qofkaad aad ku reebtay inkastoo mararkaa dhici karto ninka hadduu marba baangad la soo booda waxaan bastooladahen waxba kama taraysa madaxa kaaga hobsada oo kuu socdaa axsanta waa ka wejiga lagama dhufana lugaha lagaga dhufani axsanta ama gacanta u baangada kuwada lagu dhufani marka waa ka saas weeyaan marka bilati hiya akhaf wuxuu ku reebtami kara ayaa lagu difaacaya ninkaas marka weerarka oo noocaas wixii marka aad adoonan xaddi loo baahnay aan dhaafin haddii aad muxuu aha tacadi geysato kama soo qaad hadda waa aragtee qolyaha mudaaharaadka sameey mudaaharaad ay samaynayaan saldhig boliis ayaa weeraray qof u weeraray dhagax iyo howlaan iyaa lagu tuuray dadka waxaa ku filan xabadahan dhawaaqa basa ah. tiya gaaska oo muxuu ahaa sunta dadka ilbaysisi iyo xabadahan muxuu ahaa iska dhawaaqa ah oo cinjirka ah iyo waxaasaa ku filan hadduu marka haas maas hoos ugu dhigo aalim sax maaha aalim marka dhiiggin waa laga raba dadka ayagahay waa inuu diyada bixiyo maxaa yeelay markii ay dowladda meeshaan dhistay oo hawshaan u dhiibtay waxaa la siiyey suntaa la siiyey qolyahan weliba rooninka hortaga cinjirkaas burar aad u xoog badana la siiyey waxaa la siiyey waxay iskaga dhigaan dhagixi iyo iyo ulahi iyo birihii lagu soo tuuraya waxay iskaga dhigaan la siiyey xitaa dhar mararka qaar oo jilbaha iyo waxa iyo wada ilaalina Ah, jiqilaha iyo madax ay kulle ay surinaan ayaa la siiyey oo dhaga xataa madax uusan ka dhibayn marka inay xabad baas dad ku furaan waa dulmi marka dhiiggooda waa laga rabaa marka qofka haddii marka isagoon xadgudbin lasoo weeraro oo isagoo iska difaaca qofka kale wax gaarsiiyo qofka asaga waa hadig wax ka jirna marka beriya waxaa dagaalamay qolyo soomaaliya dagaalamay qolya qolyo weerareen markay qolyihi weerareen qabaa'ishan soomaalida taqaanaa kuwa ka war heleen dhufaysa ugaleen muxuu ahaa kadibna dad badan ay ka laayeen qabaail waa taqaanaa mogta kadibna dhowr boqoloo ciidan dhowr boqoloo ciidan ayaa laisu diyaariyey dhexdhexaadintii aan qayb ka galnay dadkii inaan dhexdhexaadin oo warbal kala jooga markii la imaaday ayaa su-aashii u horreysay li weydiy waxay ahayd qolyihii wax dilay waxay yidhahdeen sheekh sow ninkii sheekha imatid haa nabigeen muxuu yidhi sal sl man qutila duuna maali fahuwa shahiid sooma <laughs> waxaa marka iyagan ay moog yihiin xuruub ulfitna oo markay xuruubta fitnada noocaas dhacdo oo qabaa-il ay dagaalamaan xukunkeeda iyo xukunka qofka gooni loo dilo waa kala duwan yihin jawaanib badan oo kala duwan ina jirta marka baabkia ka maqnaa marka alcumuum waxaan kala jeedaa waa saxa marka hadalka raba laakiin waxay ku xidhanta xaaladda marka ida dhacday qofka saa'ilka markuu soo weeraray oo naftaada iyo maalkaada raba iska difaaci kartaa shaki ma laakiin bilati hiya akhaf waxaa tadarajaad samaynaysaa ul garuun eh, muxuu ahaa baangad iyo seef kadibna qori aaka ah kor u soco madfac <laughs> saaruukh baab اlqawadi baabka baabkan baab اlqawadi fi الطacna acnadan tooridii la gelinaya qofka maaha durid yani wax lagu duro oo laakiin aan gudaha ugelaynin wa ul qofka jug la sii iyo gacan inta loo dhuubay kadibna jug la sii iyo dhacdada dhacnada noocaas waa ee ti muxuu ahaa ma ahan tooridii iyo warankii iyo ma aha baab اlqawadi qisaas la qisaasto fii aacnati durid qofka la duro oo laakiin jirkiisa aan ka dhaabixin oo jug la siiyo la xanuujiyey in qofka laga qisaasto iyoan laga qisaasin wa kuso rayu baabkan u baab yahay masaladaas jamaahiir ahli اlcilmi oo khaasatan min aلsalaf oo saxaabada nabigeena intooda badan waxay qabaan in laga qiyaasaasana qof hadduu jug ku siiyo ama ul uu jug ku siiyo inaad ka qisaasanayso inaad cafiso waa goonihi laakiin almadaahib alarbaca markaan usoo daadegno iyada iyo iyo sidoo kale dharbaaxdada iyada iyo dharbaaxdada waa isku nooc weeyaan labadaad ma qisaasay leeyihiin misma laha alimaam ashaafici iyo alimaam abu xaniifa iyo alimaam mali ibn ans imaam daalhijra saddexdaa imaam raxima allahu اjamiic waxay qabaan qawad iyo qisaas ma lahan qawad iyo qisaas ma lahan alimaam axmed wuxuu qabaa inay qisaas ay leedahay ladmada rarbaxdada iyo iyo qofka huteyn ama jug la siiyo wax lagu muxuu ahaa dura oo laakiin jirka aan dhexgelin saasay qabaan laakiin sida muuqato axaadiista noo imaan doonta in kala qisaasta ayaa adhar ah oo saxaabada nabigeena calayhi salaatu salaam ay arrinta sameeyeen xitaa nabigeena calayhi salat slam ay arrinta sameeyey xadiiaad noo imaan doonta xataa haddaa qaarkood wax laga sheego kuwa saxiix ayaa jira ood garanaysaanoo ninkii nabigeenna calayhi salaat slaam dhunkan jiray waa xasuustaa oo caloosh ka dhunkan jiray intuu yidhi nabi allow waad i xanuujisay markaasuu nabiga u furay calayhi slat slam isagoo saf toosini markaasuu meesha dhunkaday marka eh, arinta ayada way dhacda weyaan laakiin nusuusta hadda oo qur-aanka kariimka wakatabna calayhim fiiha ana anafsa biاnafsi walcayna bilcayn walanf bilanf waluduna biludun wasina bisina waljurux qisaas kuma jirta abcan laakiin xasri maaha waxyaabo kaloo la qisaasa ayaa jiro on kuwa hadda ayad lagu sheegaananahayn oo xadiista nabigan ay caddeeyeen alayh sala slam ama aayaad kaloo qur-aan ay caddeeyeen xadiidkaas baabu lqawadi qisaas la qisaasto fi acnati duritaan oo gacan iyo wa lamid iyo ul iyo qof jug lagu siiyo xadika afarkun todoba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad xadiid daciifa qaala alimaam nasaci alay akhbarna wahb ibnu bayaan alwasiti wahiqatu caabid qala xadana ibn wahb cabdillahi ibn wahb almisri alqurashi wahiqatu xaafid caabid qaala akhbaranii camr ibn xaariث alansaari wamowlaahum wahiqa can bukayr ibn cabdilaahi ibn ashaj wahiqa can cubaydillahi ibnu musaafic almadani waa maqbuul maqbuul weeyaan can abi saciid alkhudri radia allahu taala arda waa sacad ibnu maalik ibni sinaan saxaabiga ad taqaaneen qaal wuxuu yidhi sacad ibnu maalik oo abu saciid alkhudri loo yaqaano bayna goor rasul rasulka sala allahu calayh wali slm yaksibu qaybina shay waxbuu qaybin nabigeena sal slm dadku wax u qaybini aqbala waxaa soo qaabilay oo soo jeestay rajulu nin faakaba caleyh markaasuu nabiga ku dullacay faakaba oo ku dullacay caleyh korkiisa dad moogta wax marka la qaybina dad baa boob iyo dad iyo waxyaaba aan loo joogin ku dhaca annaga waan ogala fiican waad aragteen ummadahan gaalada weliba gaalada caddaanka inta badan safay iska istaagaan bangi haddii ay joogaan haddii ay wax iibsanaan haddaa meel wax bilaash lagu qaybina ay joogaan safay istaagaan <laughs> annagana ul iyo in horitaan sida xoolihii noola hora mooyane ma jirto oo lagu soo yaaci ummadda soomaaliyed waa imtixaaman annaga waxaana lamid ah waxba nooga duwnayn carabta ama naga daranba lidaalika waxyaabaha soomaalida carabta ay ka midaysan yihin walaalaheen afrikaanka iyaga laftirkooda wax badan nama dhaamaan haddii ay naga afrikaankan kalaan sheegaya annaga afrikaan waana laakiin ummaddan galbeedka afrika meelaha ka imaanaysa markaad aragto waaba annagaaba iqarso oo gasha ayaa nahay weyaan sida dhabtaana ma fiicno qofka waxaa weeyaan inuu nidaam ilaaliyo oo diinteenna fawdo ma ahan istiraaritaankan iyo xataa marka cibaadada lagu jiro aragto waa safka waajib baa laga la sami waajib baa laga dhigay salaadii ayaa laga dhigay waxaa loo yeela waxaa weeye nolosha kale inaad ugu qiyaas qaadato oo taa u barato laakiin ummaddii wax badan bay u baahan yihin in muxuu ahaa eh, dib loo muraajaciyo dib loogu laabto fakaba cali uu iska liday faacanahu wuu duray rasul a sal sl bicurjuuni laan oo kaana ahaaday macahu isaga maciisa laan weliba calaynna ay ka raaracdo oo muxuu yar farqala ayuu nabigan jugsi calayhi salaatu wasalaam fakharaja arajulu ninka wuu baxay marka laba arimood baa suuragal wuxuu baxay inuu xanuunsadayo dee ah, horitaanka hore xanuun intuu qabta la booday waxaa kaloo suuragal inuu xishooday oo meeshu kusoo rido nabiga jugsi laakiin riwaayad kale noo cadayn doonto oo oh, xanuun ayaad ninka meesha kala cararay u xanuunsaday kow faqaala rasul rasulka wuxu uri sal sl tacaala kaali fastaqid iga qisaaso oo anna kaale intaad u shaqaado jugsi anna waaya qaala wuxuu yidhi bal inaan kaga qistaa iska dhaafe qad cafawt waan cafiya rasul rasulka allow xadiidka afar kun boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadiis daciif isna qala alimam nasai alay tala akhbarna axmed saciid arribaati almarwazi wa xaafid qala xadaثana wahb ibnu jariir alasdi wa hiqa qala abi jariir ibnu xaazim alasdi wa hiqa samictu yaxya ibnu ayub alghaafiqi wa saduq rubama akhطa yo xadiis ka warram ayaan ka maqlay can bukay bn cabdillahi ashaj ibn ashaj weyan wa hiqa ubayd an cubayda ibn musaafic oo maqbuula ah. can abi saciid اkhudri radi allah ta qal abu saciid bayna gor rasul rasulka al sl slm yaqsimu qaybina shayan shay ida kaba waxaa ku soo dullac caley korkiisa oo ku habsaday rajul nin baa ku habsaday gab faacanahu rasuula nabiga al yadura sal sl biurjuunilan kaana hada macahu maciis fasaaxa rajul ninkuu qayliyey u dhawaaqay waa xanuunsaday sooma kow faqaala lahu rasul la ku yiri sl slm tacaala kaale fastaqid iga qisaaso bal cafawt waan cafiya rasul rasulka allow xadiid saxiixa jira marka oo nabigeenna calayhi salaa slaam isagoo saxaabada sima nabiga markuu sima intuu qaato falaar ayuu saas saa ugu sami jiray saas ugu sami jiray waliba safka asagana saf wuxuu ahaa jihaad ayuu ahaa saf jihaada oo gaalada lagula jiro ayuu ahaa markaasaa ninkii ayaa wuxuu yidhi isagoo soo yara baxsana nabiga jugsiiso gadaal noqo markaasuu nabi alla waad xanuujisay ee waxaan rabaa inaad kaa qisaasto halkaasaad iga xanuujisay nabigeena cala sl slam meesha ayuu ufayday markaasuu kaal iga qisaaso halkiiu marka dhunkaday markaasuu nabigan ku yidhi maxaa kugu xambaaray waxaa igu xambaaruu yidhi waxaan hadda ka hortegaynaa gaaladii in aan ku shahiidana waa laga yaaba amaan ku dhinto marka waxaan jeclaaday inuu ahaado jir itaabto jirkaada inuu ugu dambeeyo ayaa nabi allow ayaan u qastaayey oo maqsuudkaas ayaan rabay saas ayuu le radia allahu tacala an arda maxalushaahid marka maxay tahay nabigeena alai slam qisaastii jugti usii uu ka ogolaaday sooma haddii ay jirtayba uu ka ogolaaday inay jirtayna waa xaqiiqo maxaa yeelay saxaabi been ma sheegeen marka wuxuu rabay inuu markaa kaga faaidaysto fursadaas isna in qisaas ay jirto oo jugtaas qisaas ay jirta wuu fahamsanaa saxaabiga lidalik nabigeena u ka dalbaday alai slat slam maqsuudka inuu ka qisaasta ma ahayn maqsuud maxay ahayd inuu taqbiil dhunkasho uu ku sameeya nabigeena alay sl jirkiisa saas ayuu rabay radia allahu tacala an arda waay baabu lqawadi qisaas min aladmati dharbaxdi oo qofka la dharbaaxa haddii qofka dharbaxdi qof kale uu ku dhufto ma ka qisaasan karaa haa weyaan xadiik afar kun todoba boqol xadiid kale waa daciif laakiin nacam afar kun todoba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadid daciifa qala imam akhbarna axmed ibnu sulayman rahawi wa iqatu xaafid qaala anba'ana cubaydullah cubaydlah ibn muسى الcabsi mowlaahuma iqaة ytashayac can israiil israa'iil bn yunis ibn abi isxaaq sabici wa iqaة tukuliyan fihi bila qaadix waa yahay can cabdilأclى ibn caamir الthaclabi wa saduuq yahim anahu cabdulأclى samica wuxuu ka maqlay saciid ibna jubayr ayuu ka maqlay alasadi mowlaahuma iqaة tabtun faqih yaquul isagoo la ahbarani waxay u warrama ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibna cami nebi sal slam radia allahu tacala canhu can abiih ayaa ii sheeguu yidhi ana rajulin baa waqaca cayay fii abin aabba oo lahu cabaas uu leeyahay kaana ahaaday lahu isaga u fi jaahiliyati xilliga jaahiliga nin ayaa waqaca ku dhacay yani cayay waa aflagaadeeyey fii abin aabba oo kaana u sugnaaday lahu ay cabaas oo noo imaan doon bin cabaas abihi wayaane fi ljaahiliyati jaahiliga nin oo raggiisa jaahiliga ahaa oo gaaladii hore ahaa oo xilligii muxuu aha intaa nabigeena sal sl l dhintay aabbihiis noocaas ayuu caayey ninbacayni falatamahu lcabaasu cabaas ayaa marka barbaaxdo ah indhaha ku dhuftay amaba ku dhuftay fa jaaa qowmuhu tulki ayaa yimaadeen oo faqaaluu waxay yihahdeen layaltimanahu udharbaxi kamaa laamahu siduu asaga udhabaay cabaas waa in isna bahal rabaxda ah mxuu aha lagu dhufto maadaama ninkan u dharbaaxay falabistu silaaxa hubkii ay soo xirteen waabasoo hub qaateenba in la dagaalamo haddii hawshaa la waayo haddii gudasho la waayo oo dharbaaxyadaas ogolaan waayana hubay diyaar u yihin dagaal bay diyaar u yihiin fabala dalika اnabiy arrinka nabiga ayuu gaaray sal slm fabala wuxuu gaaray dalika arrinka annabiya nabigana ayuu garay sal slm fasacida almimbara mimbarka ayuu nabigana koray calayhi salaat slaam halkaasuu nabigana ku xallin jiray wax culays oo muslimiin soo wajaha meesha lagu xallina waa halkaas ilaa ummadda ay halkaa ugu soo noqotona oo ragga u taagan iyo ummaddana ay kulligood halkaa muxuua inay ummadda lagu xallinayo xal u arkaana abadan ummaddan ma toosaysa ummaddan manaabirta iyo jawaamicda iyo masaajidda iyo waxaa weeyaan halkaas waa halka markii laga hago oo dadka joogana ay dad ehel u noqdaan hagitaanka isaga dadka ummaddana ay ku qancaan inay muxuuaha meesha id laga haga markaasay ummaddana meel gaaraysaa lakiin wixii ka horeeya xaalkan alla hasto waay fasacid mimbera nabigana mimberka ayuu koray afa qaal ayuha nas wardadow ayu ahli ardin taclamuuna akrama cala allahi caza wajal ayu ahli alardi arlada ehelkeeda kooeba taclamuuna ad ogsoontihiin akramu kuwa kanaa badna yihin calى اllah alla weyne caزa wajal yacni ilaahay subxaanaه wa arladan aad nagu abuuran joogna cidda ku nool ama dadka ku nool cidda ugu karaamada badan kuwaad u taqaanaan ayu ahli اlardi arlada ehelkeeda kuweeba kuwadoba taclamuun aad akramu inay u karaam badan yihin calallaha alla weyne caزa wajal caza wajal allaweyne korkii kuwa ugu karaamada badan ku ay yihiin dadkan adduunka jooga kuwayd u taqaanaan fa qaalu waxay dhahn anta adiga ayaan kuu naqanaa waana laa shaka xaqiiqo weeyaan anta fa qaala wuxuu yidhi alcabaas cabaas ibn cabdilmualib minii aniga ayuu iga mid yahay wa ana anigana minhu isaga ayaan ka mid ahay laa tasubuuha caayina mowtaana kuwanaga geeriyooda caayina oo fatu'duu aad dhibtaan axyaana kuwa naga nool aad dhibtaan fa jaءa alqowmu dadkii ayaa yimid iyo qolyihii ayaa yimaadeen faqaaluu waxay yihahdeen ya rasul rsulka allow nacuudu bilah alweyne aan ka magangelaynaa min qadabika caradaada istakfir noo dembi dhaaf weydii lana anaga weyan xadiidku waa daciif طabcan wadaciif laa taquumu caleyh اlxuja laakiin xadiid saxiix ayaa soo arooray oo nabigana ka soo aray salى اllahu alayh wali wasalam inuu yidhi laa tasubu اlamwaat fainahum afdaw ilaa maa qadamuu war dadka meydka ah ha caayina oo waxaa ka sheegina maxaa yeelay ilaahay wax alla waxay hormarsadeen way gaareen kii khayr hormarsadayna khayrkii ayuu haystaa kii shar hormarsadayna shar ayuu haystaa marka caydooda nabigeen wuxuu ku celiyay ala sl riwaayo kale dadka nool ayaad ku dhibaysaan ee dhaafa hadda kaba soo qaad nin aabbihii uu taaruk salaad ahaa hadda soomaali gaal anaga maba muxuu ahaa eh, intaan naqaanay oo gaalnimo banaanka dhigani kuwa beryahan soo baxay ma oyani maba aqooni jirin ummadda soomaaliyeed nin iska caasi iyo nin fulaan iyo waa kale nin jaahil iyo nin laakiin gaalaan ahay qof la taagan banaanka la taagan koley hadda ma xasuusana beryahan dambe laakin waa tuuran yihin marka eh, dadka ayaga marka aabbaha taarikusalaad u ahayo aabbaha dadkuu dhici jirayo aabbaha saas u ahayo waaasoo kale qofk waay dhibaysaa qofkii muminka ay dhibaysaa oo qofkii waalidka lo ay dhibaysaa marka nabigeena wuu diiday calayhi salaatu wasalaam xitaa waxaa la diiday cayda sideeda macnamaba lahaba kuwa gaaladay caabudaan aalihadooda hataa in lacay waa la diiday maxaa yeelay ilahi wuxuu yidhi subxana wa tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu اllaha cadwan bigayri cilm kuwa ilaahay keyrkood wax tuuqayaan waxay tuugayaan haka caayina oo waxbaa ka sheegina maxaa yeele sheegitaankiina waxaad keensanayaa inaa ilaahay cadownimo iyo jaahilnimo ay allah u caayaan subxaana wa tacaala marka cayda sideedaba lama ogola lidaalika nabigeena calayhi salatu salam waatan uu leeyahay yacni dembi kan ugu weyn yani waxyaabaa ugu liidan ugu qaabka daran waa qofka inuu labadii dhasho u caayo nin aabbihii cay ula istaaga weligin miyaad maqasheen ama aragteen waa naadir waa dhici karta laakiin suuragal agtarna kama inta badan intaan naqaan labadii dhash ama hooyadii markaasaa saxaabada weydiiyeen rasuulka allow qof aabbihii iyo hooyadii cay ula istaaga miyaa jira markaasaa nabigeena wuxuu sheegay calayi sla slaam wuxuu yidhi qof kale aabbihiis ayuu caynaya ama hooyadii ayuu caynaya markaasaa kadibna isna aabihi la caynaya bas saasuu marka qofkii aabbihii ku nacladay marka inaad sabab qof ugu noqdo inaa qof kala aad cayso kadibna cayda iyada ay ku wareegto lama ogola si ahaanna qofka dhintay sidiisaba in la cay maaha ilahay baad la kulmay khalaas wabilahi towfiiq mid waa la ogoli qofkii baatil wuxuu ka tagay yeello oo nool oo dad ay ka dhaxleen oy wadaan kadibna markaas oo kale baatilkaas asalkiisii iyo ciddii fidnada keentay iyo xumaanteedii si ummadda ay ugu digtoonaadaan waa baab kale oo taxdiir sharci markuu yahay waa baab kale laakiin arimo shaqsi iyo iska sheegsheeg iyo saas iska ahaa iyo muxuu ahaa ku ma arinta iyada waa laga fiican yahi lama ogola baab اlqawad qisaas ayuu baabkan u baabiyey min aljabda qofki inuu muxuu ahaa soo jiido jig yani qof socday intaad qabatay ayaad maray wuxuu wataad soo jiiday jig soo siisay markaad soo jiiday qofkii qof hadda socday kaba soo qaad xitaa haddii shaarka aad qabatood jaf soo siisa waa banaxaya weliba dadka dhiikarka iyo sokorta iyo waxyaabaha qabo waxaaba laga yaaba inuu meeshaas ku dhacaba intuu naxa geb u halka ku dhaha laga yaaba marka eh, haddii marka aad weliba markaad cimaamad iyo qof wati intaad kusoo jiidda ay xoogaho yara saamaysana kaba sii daran waa oo dhaawac wax geysato ama xanuun geysato waaba ka sii daran xadiikaasna waa daciif daciifa nacam a a waxaa looga qiyaasanayaa jugti acnigii oo xadiistii xataa ku sar daciifka ay ahaayeen laakiin waxaa weeyaan ay axaadiidka kale oo saxiix ahaa oo ninka nabigeenna uu mxu iltazamahu taasaa looga qiyaasanaya waa isleeyihiin wax dharbaaxdyada dhaawac ma ay geysanin laakiin xanuun iyo dhibaata ay keensani mararka qaar waxa laga yaba qofka hataa inuu meesha ay casaato oo shanta farood ka muuqato sidoo kale waxaa weya jugtana waa saas oo kale oo dinku ugu yar maqaho mararka qaar marka taqriiban waa isleeyihiin midda kale saxaabada nabigeenana wax ay yaqaaneen weeyaan laakiin alaima alarbaca saddex ka mid ma qabaan imaam axmed keligisaa qabo sidaa weyaan xadiid afarkan todoba boqol iyo iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid daciifa qala imam nasai an akhbarna maxamed ibn cali ibn maymuun alraqi alcaطaar waa iqa qaala xadaثna alqacnabi cabdullahi bnu maslama alqacnabi waa iqatu caabid cabdullahi bn maslm alqacnabi insha allah tabaaraka wa bukhaariga iyo muslimka iyo abu daawuud markaan tagno shuyuukhdoodu ka mid yahy waa uu tegi doona isagoo aad ay wax ugu warinayaan haddana waxaa wey imaam nasaa wuxuu yahay sheekhu sheekhii wa aadna waa alqacnabi xadaana alqacnabi xadaana alqacnabi xadaana alimaam abu daawuud aad wax ugu wariyo iyo labada muxuu ahaa labada saxiixayn qaala xadaana moxamed ibnu hilaal ibn abi hilaal almadani atamaar waa saduuq can abihi abihiis oo ah hilaal ibn abi hilaal almadxaji maqbuul ah can abi hurayra cabdiamaan saki dawsir awt islaam baryahan laftarkiisa waa nugu yaraaday ma arkaysan radia allahu taala qaalu abu hurayra kunaa waxaanayn naqcudu kuwa faiisat kuwa fadhiisto kunaa waxaanayn annaga naqcudu kuwa fadhiista maca rasul nabiga ala jirkiis sal slm fi masjid aan fariisan jirnay faidaa qaama markuu nabiga istaaga qumna annaguna istaagi jirnay faqaama wuu istaagay rasuulkeena sal sl yowman maalin wa qumnaa macahu isaga ayaan la istaagnay xataa ilaa ma lamaa goortii balaqa u gaaray waa soo masjidka bartamahiisa adrakahu rajulin baa ka daba yimid rasuulkeena sal slam fajabada fajabada markaasuu ku soo jiiday biridaa'ihi go-iisa min waraa'ihi gadaashiisa ayuu kusoo jiiday waay min waraa'ihi wa kaana wuxuu aday ridaauhu go-isana khashinan mid adag oo marooyinkan jilacsan maahayn marada nabiga uu kor ku wata waxay ahayd marooyin adag ama maro adag ay ahayd faxamara markaasuu caseeyey raqabatahu qortiisii markii adiga yacni wax lagugu soo jiido qortaadoo kale midibku waa rogmaya xanuunkii yani haraggi ayaa waxaa gaara yacni dhaawa waa dhaawacmaya dhaawacmitaan gudaha ma laakiin meeshuu casaani midibka isbedeli midibka isbedeli faqaal wuxuu ya muxamedu muxamedow ixmil ii xamaal ama ii rar ixmal ii rar lii adiga calaa baciiraya labadaydan riti haadayni ee kuwana ah, raashiin isaar cunno isaar iyo waxaan ku noolaada isaar fa inaka adiga laa taxmilu ma ii rartid min maalika adi xoolahaada walaa min maali abiika aabbahaa <laughs> xoolihiisa <laughs> dabdaro intaa laga arka waxaa waxyaaba dhaqan xumidaas waxaa iska lahaa alacraab nin reer baadiye ayuu ahaa meelaha ka soo horday o fainaka laa taxmilu maalik walaa bimaali abiik faqaala rasul la rasulka u sal slam laa maya laa maya waastakfir اllah alla weyne ayaana dambi dhaaf weydiisanaya laa axmilu kuma raraay laka adiga xataa tuqiidanii ilaa aad iga qisaasto mimaa arrinkii jabadta aad soo jiiday biraqabati qortayda marada aad kusoo jiiday oo weliba muxuu ah oo i xanuujisay ilaa aad qisaas iga samaysa maku kuu raraayo weyaan waba kuma saarayo raashiina fa qaala wuxuu yidhi alacrabin reebaadiga wuxuu yidhi laa may wallah allaan ku dhaartee laa uqiiduka qisaas kuma samaynayo haka yaabin fa qaala rasul rasulka wuxu yidhi slasma arrinkaa talaata marna saddex jeer ayuu saa kullu daalika intaasoo dhanna kullaba idiin qoran kullu ka dhiga kullu daalika intaasoo dhan yaquul wuxuu leeyay laa may wallah allaan ku dhaartee laa uqiiduka qisaas kuma samaynayo ninkii reebaadiyaha asagaa dhibka geystay waana ka garaabi waaye dad noocaasaaji la socda bini aadam waxaa jira sidiisaba in loo daayo mooyane aan weligiis bini aadan aan laga marka iskoolaadka aad dhiganayseen ragga yaryar iyo dugsiyada qur-aanka iyo dadka waxaa ku jira inaad ba liska dhaafo mooyane qof aan garmaqaato ah kuwa ayagaa weynaaden way joogaan la socda <laughs> xaqiiqatan kuwa ayaga ahay oo weynaaday oo konton jir lixdan jir toddobaatan jira afartan jira oo qaarkood muxuu ah madaxa qaarkood culimoah qaarkood waxaa weeyaan ganacsato weyna ayaa jira oo tabti ah marka garuun ma oyane garkaamicelisaaliya kuwaas ya inaad madax unka jibisa ma oyane caqli gala haba yaraatee ma laha ummadda wax fasaadiyen kuwaas weyaan dhibka ku haya sida dhabtaa qof haba yaraatee garaw aan lahayn seed yeli waxaad bacdu samayn laba un baa loogu adkaan karaa sabar iyo in mxuu ahaa madaxa laga jibiye marka sabarkaa ku talinayna madax jibinta faa'ido badan malaha wain tasbiruu watattaquu hay sabarka wajacalnahum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu waasabru waa taqaanaa wanaagiisa iyo qiimaha uu alla agti kaliya subxana wa tacaala waaye marka ninkii waa diiday garmaqaatuu noqday saddex jeer ayaa xaaladda dhacday falamaa goortii samicna aan maqalnay qowla alacraabiy ninkii reer baadiyaha qowlkiis markaan maqalnay aqbalnaa ilayhi markaasaan usoo jeesanay siraacan si degdeg markiiba ninkaan kusoo yaacnay faltafata ilayna rasuula nabiga allaana eegay sal slam xagga naga soo fiiriyey oo faqaala wuxuu yidhi cazamtu waxaan ku waajib yeelay calaa man duul korkii samica maqlay kalaami hadalkayga an yabraxa inuusan ka zuulin maqaamahu boosku taagan yahay xataa aadana lahu ilaa aan idmo ninkaan fara saarin aa nin kor in loo qaadoma malaha oo feeraha loogu fariista o adaabdaraalo mogte faqaala wuxuu yidhi rasulka al sl sl wuxuu ku yidhi oo min alqowmi dadka ka mid ah yaa fulaan hebelow ixmil u rar lahu isaga calaa baciirin riti shaciiran qamadi u saar kow wa calaa baciirin ritina tamran timir u saar uma kadibna qaala wuxuu yidhi rasul wuxu yidhi sl slam insarifu kala taga marka saxaabadiina waa kala diray salى اllahu alayh wali slm xadiidkan waa daciif laakiin waxaa weeyaan asalkiisa waa fi lbukhaari wamuslim sanadkan iyo xitaa siyaaqan laftirkiisa oo noocaana ah, oo labada riti iyo timirta iyo qamadiga iyo siyaaqaas waa siyaaq daciifa ah. laakiin asal ahaan xadiidka in nabigeena calayhi salaatu salaam qoortiisa la soo jiiday oo lagu yidhi muxuu ah war xoolaha aabbaha iyo xoolaha toor ma ahane maalka ilaahaad ku dhiibisi la yidhi oo nabiga intuu saa u eegay qoslay kadibna dhoolacadey u yii m muusooda u yihi war wax siiya uu nabigeena yidhi waa wax muxuua saxiixayn ku yeelay marka laakiin in ah, nabiga uu ka qisaastay iyo baabkaas oo baabka u baahan in muxuu ahaa <laughs> la xaqiijiyey la sheegay inuu daciif yahay baab اqisaas qisaas ayuu baabkan u baab yahay min asalaaطiin ragga madaxda laga qisaasto iyadna nabigeena laga qisaasto alayh slat slam xadiidka xataa hadduu daciif yahay laakiin aslaan waa sax suldaan noqoya iyo iyo muxuu aha qof shaqaala hoose noqoyaaba xaq ayuu le qofki inuu qisaasto xadidka afar kun todoba boqol iyo lagana qisaasto qof kasta afar kun todoba boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa xadid dacif isnaada qala imam muamal ibn hishaam alyashkuri waa iqa qala xadaثna ismaaciil ibn ibrahim ibn culya wayaani waa iqatu tabt qala xadaثna abu mascuud wa saciid ibn iyaas aljurayri wa iqatu اkhtalata qabla mowti biثalaaث siniin can abi nadra abu nadra almundir ibn malik alcabdi waaiqa can abi firaas abu firaas annahdi wa ismuhu arabiic ibnu ziyaad alxaariثi wamaqbuul ana cumar ibn alkhaaab radia allahu tacala canhu ardaa wa amiiru اlmuminiin qaala wuxuu yihi sayd cumar ra'aytu waxaan arka rasul rasulka a sal slm yuqisu isagoo qisaas ogolaana min nafsihi naftiisa naftiisa in laga qisaasto isagoo muxuu ogolaan ayaan arkay uu leeyahay sayid cumar lakiin xadii kale daciif kii saxiixaan hore usoo sheegnay ayaa marka baabkaas hela suldaanka marka in laga qisaasan karo baabu suldaani ninka madaxda ah yusaabu la dhaawaca fii gacantiisa see la yeeli ninka suldaankaa ah, hahay haddii muxuu ahaa gacantiisa wax la gaarsiiy see la yeeli xadiidka afar kun boqol iyo iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadii saxiix isnaada ah qala imam bn mxamed bn raafic alqushayri wa iqa qala xadana cabdurazaq ibn hamaam sancaani wa iqatu xaafidu musanif can macmar ibn rashid alsdi alyamani weeyaan wa iqatu dabtun faadil can zuhri wa maxamed shabzir waa imaamkii can curwa bn zubayr wa iqatu faqiih can caaishaa um muminiin radia allahu taala daha asidiqa binti sidiiq ana nabiya nabigena sal slm bacaa wuxuu diray abaa jahmin ibna xudayfata ayuu diray musadiqan xaal uu yahay isagoo zako soo aruurini falaaxahu rajulu nin ayaa marka la murmay ama kula dooday fii sadaqatihi sadaqadii iyo zakada aruurinay ayuu kula murmay fadarabahu abu jahmin ahey horan waxaan idhi asulطaanu yusaabu calaa yadihi baabu sulطaani ninka madaxda oo yusaabu wax lagu asiibo calaa yadihi gacantiisa weyaan sidoon u sheegna sax maaha baabu sulطaani ninka madaxda oo yusaabu wax lagu yeeleeyo wax lagu yeelooba ama wax lagu yeeleeyo calaa yadihi gacantiisa suldaanki ninkii madaxda ahaa oo awoodda lahaa oo mas-uulka ahaa ayaa gacantiisa ay wax ku noqonaan qof ama gacantiisa wa dadku gaarayaan shaqaad ku maqan yihin shaqadii isagoo haayo ayaa waxaa weeyaan dad uu shaqadii wax ku gaarsiinaya waay see la yeeli falaaxahu rajul baa kula murmay fii sadaqatihi zakadiisii fadarabahu abu jahmin baa mxuu ahaa ku dhuftay oo nabar ayuu ku dhuftay fa ataw nabiya nabiga u yimaden sal sl qal waxay dhaheen alqawada ya rasul rasulka allow ay nuriidu alqawada qisaas ayaan doonaynaa faqal wuxuu lakum kada wa intaas iyo intaasaan idin siinaya xoola nabigaa ka bixira alay sl maadaama shaqo rasmi ah ay wax ku gaareen shaqo rasmi ayuu wada moogta falam yardow bihi raalli kuma ay noqonin faqal wuxuu lakum kada wa saa saa ayaad leedihiin xoolo kale ugu daray farado ahay faradow bihi way ku raalli noqdeen faqaala wuxuu rasuulka wuxuu yihi sal slm innii aniga khaaibun mid khudbay ayaan ahay u khudbaya cala annaas dadka korkooda ama dadkaan u khudbaynaya wa muqbirun waxaan u sheegi biridaakum inaad raalli noqoteen oo intaasoo hantina aad qaadataan oo nabarka lidin gaarsiiyey gaarsii aad u qaadataan intaan khudba u istaagan dadka u sheegi qaaluu waxay nacam ha fakhaaba nebiyu nabigeenu u khudbay sala allahu calayhi waaalihi wasalam khudba ayuu nabigeenu u istaagay calayhi slat slam o faqaala wuxuu yidhi ina haaulaai kuwan niminkan reer baadiyaha atowni way ii yimaadeen yuriiduuna ayagoo doona alqawada qisaas in abaajahma laga qisaasto ayagoo dooni facarabtu calayhim kada wa kada saa iyo saa xoolo intaa leeg ayaan u bandhigay faradow way raalli noqdeen qaalu waxay dheen laa maya <laughs> subxaan allah yacni nabigay muxuu hadal ku celiyeen mayay dheheen raalli maa noqon soo imtixaan ma mararka qaar dadka waa ku dhacdaa qof aad wax kusoo heshiiseen ayaa markaad gooni usoo heshiisaan oo maxfalka la imaado ood warkii sharaxato oo tiraa saas iyo saas hebel aan ku heshiiniy hoosaan dhamaysan u yira waxba kama jiraan dad saas ay ku dhacday kolley halkaa waa fadhiya shaki ma lahan saan u malayna wallahu aclam kadibna si ay ku dhaheen wa haada min caadati اlacraab reer baadiya oo walamaa yadkhul iimaanu fii quluubikum kuwa iyaga dhaqankooda mararka qaar saasuu noqda nabigay muxuu hadalkii ay ku dafireen calayhi الsalatu asalaam o fahaaba nabiyu faqal waa laa maya fahama almuhaajiruuna nimankii muhaajiriinta oo nabiga calaih slam yani waardiyaha ka ahaa oo naftooda dhanba soo iibiyey ilah darti soo iibiyey oo ilmahoodii iyo mxuu ahaa dhulalkoodii iyo maalkoodii iyo wax all waay lahayn ka soo tago alla dartii usoo qaxootiyoobe ayaa markiiba damcay fahamu waxay damceen almuhaajiruuna bihim iyaga inay edbiyaan oy mxuu ahaa edab u yeelaan ayay damceen famarahum rasuulna nabig al wuxuu diiday wuxuu amray sal slm an yakufu inay ka reebtoomaan uma kadib dacahum waa u yeedhay qal wuxuu yidhi araditum war miyaad raalli noqoteen hadda waxaa laga yaha wax kale ugu daray qalu waxay nacma yani malaha ma soo cabsadeen ma dhaqaan qaala wuxuu yidhi fainii aniga ma gooniya nabigu ula kulmay waa mar labaad gooniyaad ula kulmay fainii anigana khaaibun cala annaas dadka aan u khudbayna mubiru mubirukum aa idiin qor meeshan sooma mukhbiruhum weeyaan kumta ka bedela hum wamukhbirum waxaan u sheegi biradakum inaad raalli noqoteen qaalu waxay nacma fakhaaba naas dadka igu khudbeeyey uma kadibna qaalu waxay radiitum inaad raalli noqoteen qaalu waxay nacma waan raalli noqonay fiiriye nabigeena calayhi salat slam xitaa qofkaas sultaad nabiga ilah alay sl slam xoolaha qaatuu dhihi karaa amaruu siin karaa maya inay raalli noqdaan nabigeena uu ilan qisaasta iyo qawadka iyaga iskale xaqa u leeyihiin waa kaas baab lqawad qisaas bikayri xadiidatin bir keyrkeed in qisaas lagu fuliyo ayuu baabkan u baab yahay horey waxaan usoo marnay in madaahibta jamaahiir ahlucilmi ay qabaan qofka in haddii aad dhagax wax ku dila dhagax lagu lagu dili karo hadduu seef wax ku dila xabad lagu dili karo oo shardi ahayn wixii wax ku dilay in muxua ah lagu qisaasto hal madhabna oo ah xanafiyada mise xanaabilada kuwa ahayeen ay qabaan mxuu ahaa in seefmo in wa kale aan lagu qisaasanayn ti ayadaheeda marka wuxuu rabaa imaamka cali raxmatullah inuu noo caddeeyo oo in qisaasta ay ku dhici karto waxaanan bir ahayn ama ay ku dhacayso oo qisaas lagu fushan karo ayuu baabkan u baabaystay cali raxmatullah xadidka afar todoba boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad afarkan todoba boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasr alh ismaciil masuud aljaxdari qala xadaثna khaalid ibn xad ujaymi can shucba waa imaamka can shaam ibni zayd ibn anas bn maliki waa iqa can anas bn malikin ana yahuudiya nin yahuudi ah ayaa radda ama ra'a arkaydha calaa jaariyatin gabar ku arkay awdaaxan jijima fidaah faqatala wuxuu ku dilay bixajar dhagax ayuu ku dilay fa utiya waxaa loo keenay biha iyada nabiy nabiga ayaa loo keenay sal l slm wa biha iyadana uu ku sugan yahay ramaqun naf yar faqala wuxu aqatalaki fulaan hebel miyaa ku dilay nabiga saxabada isa jireen dabcan riwaayadka rwaatiyan soo mari jirnay fa ashaara shucbatu shucbo oo ruwaadda xadiid ka mid ayaa ishaaray bira'sihi madaxiisa yaxkiiha isagoo muxuu arrinkii jiri ama arrinkii eh, xikaayooni an inay gabadha saatiri shucbo marka waxaa weyaan maba hadlin saasuu dhahay sida ayuu muxuu ahaa ishaaray fa qal qatalaki fulan hebel miyaa ku dilay fa ashaara shucbatu eh, shucbo ayaa ishaaray bira'sihi madaxiisa yaxkiiha isagoo muxuu ahaa jili amaba arrinta ayada hayd ishaari an qaala wuxuu yidhi rasuulkeena qatalaki fulan hebel miyaa ku dilay faashaara shucbatu shucba ayaa ishaaray birasi madaxiisii xakiya isagoo arrintii jili ancam ha gabadhii saasay tiri dabcan ama habkaas berigaa sidii la lehi jiray fadacaa bihi ninka ayuu fadaca wuu yeehay bihi ninkii rasul rasulka sal slm ninkii in la keena ayuu nabiga amray faqatalahu wuxuu ku dilay beyna xajayn laba dhagax dhexdood ayuu ku dilay qiso dheera ahaydo watiyaad ogeydaro ninka uu qirtay arrintii u ogolaaday ilan eh, eh, qiraal iyo iyo markhaati unbaa qofka lagu dili karaa dhiigiis lagu banaysan kara xadid afran todoba boqol iyo sideetanad waa xadiid saxiixa una dambeeya cashirkeena caawa insha allah tabarak watacala qaala imamuna sacalanta akhbarna maxamed bin cala alhamdani wa hiqatun xaafid qaala xadathana abu khalid abu khalid wa sulayman ibnu xayaan alasdi wa saduq yukhti can ismaaciil ibnu abi khalid wa hurmus albajali mowlahuma hiqatu thabt can qays ibn abi xazim albajali wa hiqatu lmukhadram ana rasul rasul sal slam bacdu wuxuu diray sariyatan gaadiila iyo ciidan yar ilaa qowmin qole ayuu diray oo min khacama reer khacama fastacsamuu waxay maangaleen bisujuudi sujuud ayay maangaleen faqutiluu waa la laayey faqadaa wuxuu xukumay rasul rasulk sal l slm binisfi alcaqli diyada niskeeda ayuu xukumay wa qaala wuxuu yidhi ini aniga bariun waxaan beri ka bannaanka jooga min kulli muslimin qof kastoo muslima oo maca mushrikan mushrik la degan yani mushrik ay isku milmeen weyaan uma kadibna qaala rasul rasulk wuxu yih sl slm alaa hooyay laa taraaa naaraahuma labadoo dab yay is arkinayu nabig sal sl annaga khataraan ku jirna mujeda weliba waxaa naga sii daran qolyaha meelahaas yurub iyo maraykan iyo meelaha jiro hada wallahu aclam wsala allah wslam abdi rasul mustafa